bilowgay adduunyada beratankii bilowda barbardhac iyo badin maafin kale lawaa barbardhac iyo badin maafin kale lawaa bilowgii adduunyada baratabkee bilowda barbardhac iyo badin mafikawaa barbardhac iyo badin mafkaleelawaa baxmideeya weeya kulowacan weeye waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ciyaaraha door idaacadda kulmiye magaalada muqdisho wanaagsan dhegeystayaal meel weliba joogtaan isniin taariikhdu waxay ku beegan tahay labaatanka bisha kow iyo tobanaad sanadku waa labada kun barnaamijka ciyaaraha door idaacadda kulmiya magaalada muqdisho waxaynu ku eegi doonaa kulmada la ciyaari doono isreebka yuroga ee caawa iyadoona xolka wadanka england iyo weliba xolka wadanka north macedonia ay wada ciyaari doonaan caawa kow iyo habeenimo oo robi dhiban sidoo kaleeto kulanka ugu xiisaha badan ee caawa isreebka yuro waxa uu dhexmari doonaa xolalka italy iyo weliba ukraine ukrein waxay doonayaan inay garaacaan xulka wadanka talyaaniga ah ama itali halka talyaaniga uu doonayo inuu eh, saddexda dhibcood muhiima ah uu ka qaato xulka wadanka ukrein sidoo kaleeto waxaynu eegi doonaa ciyaaraha kaleeta jira ee eh, dhanka qaadada afrika isreebka mundiaalka dunida ka xulka wadanka jabuuti waxa uu la ciyaari doonaa afarta galabnimo xulka wadanka ginebisow kulanka wuxuu noqon doonaa kulan xiiso badan xulka wadanka jabuuti waxay doonayaan markii horeysay inay kulanka ay guul gaaraan kulankii ugu dambeeyey waa la garhaay xulka wadanka masar ayaa dawcan guuldaro xanuun badan dusha u saariyey sidoo kaleeto kulanka kale xiisaha badan inuu eegi oo dhex doona xulalka liberia iyo weliba xulka wadanka equatorial gani sidoo kaleeto kulamo badan ayaa jira sida kulanka u dhexeeya kenya iyo weliba xulka wadanka seychelles sidoo kaleeto maali iyaguna way ciyaari doonaan waxay la ciyaari doonaan xulka lagu magacaabo central african republic sidoo kaleeto kulanka kale ee dhexmari doona jad iyo weliba xulka wadanka madagaskar ayaynu eegi doonaa suuqa kaliibsiga ayaana ka marneen kooxda kubadda cagta liverpool waxa ay markaan doonaysaa ciiryaanka kooxda kubadda cagta barcelona rafinha sidoo kaleeto waxaynu eegi doonaa saney waxa uu caddeeyey kooxda uu doonayo inuu ku biiro xilli ciyaareedka markii uu dhammaado ama city ama kooxda kubadda cagta liverpool oo muddooyinkii ugu dambeysaba ciyaaryahaankan ay doondoonayeen qodobadaasi qodobo kaleeto aynu eegi doonaa hedhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka ciyaaraha door idaacadda kulmiye magaalada muqdisho waa hagaag dhegeystayaal haddiinu ku bilaabnana kulamada la ciyaarayo dabcan waxaa jira kulamo xiisa badan xulka wadanka talyaaniga iyo weliba xulka wadanka ukrain ayaa ah kulanka ugu xiisaha badan ee caawa jira labadan wadan way ishayaan oo dabcan waxaa labaduba ay doonayaan saddexda dhibcood inay qaataan xulka wadanka ukraine waxaa lagu ciyaarayaa hoomkiisa ama garoonkiisa waana garoonka weyn ee lagu magacaabo bay rona stadium iyadoona xulka wadanka talyaaniga iyo macalin lousiano spaleti ay doonayaan in markaa iyaguna saddex dhibcood ay ka qaataan xulka wadanka ukraine haddaba markii ugu dambeysay ukrein iyo waliba talyaaniga ay wada ciyaaraan waxay ahayd labaiy tobanka sebtembar markaasina xulka wadanka talyaaniga ayaa hoygiisa ama garoonkiisa ama ciidiisaba ku garaacay xulka wadanka ukrain laba gool iyo hal caawana way wada ciyaari doonaan oo markii la eego markaad eegto talyaaniga iyo weliba xulka wadanka ukrain waxay kulmeen sagaal jeer toddoba kamid ah xulka wadanka talyaaniga ayaa garaacay xulka wadanka ukrain laba jeerna barbar ayaa la galay marka markaad eegto kulmo waaweyn ayaa dhexmaray oo kulmo aad iy aad u xiiso badnaa Eh, kulankii ugu xiisaha badnaa ee eh, dabcan xilligii labada kun todobadii ay ahayd markaasina eh, xulka wadanka ukraine ayaa laba gooli hal ah lagu garaacay oo garoonkooda markii ugu dambeysayna ay garoonkan ay booqanayeen xulka wadanka ee talyaaniga waxay ahayd waa laba iyo tobankii setembar labada kun todobadii markaasina talyaaniga ayaa laba gool ku garaacay xulka wadanka ukraine markaasina waxay ahayd kulan markaa muhiim ah caawana kula muhiim ay wada ciyaari doonaan talyaaniga waxay leeyihiin saddex iyo toban dhibcood ukrein waxay leeyihiin saddex iyo toban dhibcood ama ukrein ayaa dabcan ka badin doona talyaaniga ama talyaaniga ayaa garaaci doona ukrein sababtay tahay talyaaniga wuxuu ka cabsanayaa oo dabcan wuxuu doonayaa in eh, uu sanadkan uusan ku harin isreebka yuroga maadaama talyaaniga uu tartankan uu isagu difaacanayo sanadkan wuxuu doonayaa inuu tartanka meel fiican ka gaaro talyaaniga sanadii ugu dambeysayba mundiyaalka dunida waxa weyaan isagu awood kuma leh laakiin tartankan eh, yuroga ayuu doonayaa inuu markaa eh, uu kasoo gudbo haddaba groupkan waa group c xulalka england italy ukraine iyo waliba north macedonia iyo malta ayaa ku jira eh, iyadoona ukraine waxa weyaan iyo waliba talyaanigana kulanka uu muhiim noqon doona hadaba talyaaniga waxay u baahan yihin iyagu inay kaalinta koowaad kaalinta labaad inay usoo baxaan waxay u baahan yihiin in kulanka caawa ay badiyaan kulanka caawa waa inay badiyaan marka muhiim ayuu noqon doonaa wareega tobanaad ama kulanka tobanaad ayaa la ciyaari doonaa isreebka oo talyaaniga kulimadii ugu dambeysay uu ciyaaray waxa weeyaan kulankii ugu dambeeyay north macedonia iyo shan ku garaacay waxa uu guuldaro kala kulmay laakiin talyaaniga england saddex gool iyo hal afar gool ayuu ku garaacay walka wadanka malta laba iyo hal ayuu eh, ku garaacay xolka wadanka ukraine north macedonia ayuu barbare la galay saddex gooli labo ayuu ku garaacay eh, xolka wadanka eh, holland ama netherland waa kulanka kulankii uvenish leaga laakiin markaad eegto talyaaniga mar kulanka caawa muhiim ayuu noqon doonaa ciyaaryahaanada caawa waa dareen karayo waxaa kamid ah dhanka talyaaniga markaad eegto ciyaaryahanka lagu magacaabo frank geysa oo aad iyo aad u khatar badan ninka la yidhaahdo eh, federico kiesa inaba caadi maaha waa ciyaaryahaan aada u khatar badan waana ninka ama ciyaaryahaanka ugu muhiimsan xulka wadanka talyaaniga ciyaaryahankan waa shan iyo waa waxa uu dhashay shan iyo labaatanki octobar waa lix sano jir ciyaaryahankan ayaa aada aad u acdareynaya isagoo dabcan eh, kulankii ugu dambeeyana xulka wadanka talyaaniga uu laba gool siiyey ama laba gool uu ka dhaliyay xulka wadanka eh, lagu magacaabo north macedonia marka kulanka muhiim ayuu noqon doonaa ama ay u noqon doontaaba sidoo kaleeto xulka wadanka talyaaniga waxay ku ciyaari karayaan iyagu waxay ku ciyaari karayaan shaxdan oo markaad eegto luisian sbeliti waxaa loogu fadhiyaa inuu kulanka guul ka gaaro golahay danroma oo kabtanka ah sidoo kaleetana ninka lagu magacaabo demarcow sidoo kaleeto azerbi iyo weliba ninka lagu magacaabo geti iyo weliba dermian ayaa lagu soo bilaabi karaya shaxda koowaad ee macalin sbeliti uu doonayo caawa inuu kaga hortago xulka wadanka ukrein sidoo kaleeto ninqadka dhexe gorgino ayaa hogaamin doona sidoo kaleeto ninka lagu magacaabo nicholas barella ninka lagu magacaabo benevento sidoo kaleeto federicio kiesa eh, ramsadori iyo weliba ninka lagu magacaabo bererdi iyo shahda koowaad lagu soo bilaabi doona xalka ciyaaryahaanada eh, aadka u khatarta badan sida ninka lagu magacaabo scamaka iyo bolitano iyo ninka lagu magacaabo el sharawi iyo ciyaaryahaanadaasi dhammaan kursiga keedka ay fadhiisan doonaan laakiin eh, ukrain markaad eegto iyaguna aad khatar badan yihiin xidigo aad iyo aad u waaweyn ayay haystaan kulankii ugu dambeeyeyna laba gool ay ku garaaceen xulka ama wadan markaa yar oo kulanka wuxuu ahaa kulan frendlia haddaba ukraine laakiin markaad eegto eh, waxay ku ciyaari karayaan iyagu xataa ciyaaryahaano aada u khatar badan ayay haystaan shaxdan ayay ku ciyaari karayaan weerarka oo kale waxaa u ciyaari doonaa ninka lagu magacaabo eh, aadka u khatarta badan sanadkana waa cadareynaya jeron ayuu ka tirsan yahay waxaa lagu magacaabaa artem eh, dofboki waa ciyaaryahaan aad u qatar badan oo ciyaaryahaan xilli ciyaareedkan ka wadareynaya artem waa ciyaaryahaan aad u khatar badan xilli ciyaareedkan jeerunaya ka tirsan yahay isagoo afar iyo toban kulan oo ciyaaray todoba gool u dhaliyay shan goolna uu caawiyey marka ciyaaryahankan inaba caadi maaha muqayl mudrigi oo kale kulanka waa lagu soo bilaabi doonaa zinshenko waa kabtanka xolka wadanka ukraine sidoo kale ciyaaryahanada sida ciyaaryahanka lagu magacaabo michelenko ayaa kamid ah ciyaaryahanada aad u khatarta badan ee ka hor imaan doona xulka wadanka ee talyaaniga yuroga isreebka caawa mar kulanka wuxuu noqon doonaa kulan xiiso badan kow iyo tobanka habeenimo oo irobi dhiman ayuu kulankaas soo geli doonaa talyaanigan muhiim ay u tahay halka xulka wadanka ukrain kulankaana muhiim ay u noqon doonto waayahay haddii aynu eegnana markaan xulka wadanka england weliba xulka wadanka north macedonia ayaa wada ciyaari doona caawa kooiyo tobanka habeenimo labi dhiban xulka wadanka macedonia ayaa soo dhaweyn doontaa oo garoonkooda weyn ee lagu magacaabo tosa baroski arena stadium garoonkan waxaa la seegay kun sagaal iyo lixdii soddon iyo qof ayuu qaada great soged waxuu doonayaa inuu wacdarihiisa uu sii wato oo great sodged aadid ayaa loo amaanayaa tobabarahan xil ciyaareedkan waxuu ka mid yahay eh, dabcan eh, tobobarayaasha aad u wacdareynaya toddoba kulan oo ciyaaray xil ciyaareedkan yuroga isreebkiisa toddobadaasi kulan lix kulan ayuu badiyay hal jeeray barbaro waa ambitin xolka wadanka eh, saddexda libax ama xolka wadanka england kow iyo labaatan gool ayay ku dhaliyeen toddoba gool ama toddoba kulan oo ay ku ciyaareen xil ciyaareedkan sidoo kaleetana saddex gool keliya ayaa laga dheliy marka xulka wadanka england iyaguna way ciyaari doonaan markii ugu dambeysay ay labadan wadan ay wada ciyaaraan macedonia waliba xolka wadanka england todoba gool ay ku garaaceen xulka wadanka eh, england xulka wadanka north macedonia markaasina kane iyo bukayo saka iyo rashford iyo bukayo saka mar kale bukayo saka iyo cliffer phillips iyo harry kane ayaa goolashaasi oo idil ka dhaliyey eh, todoba gool ayayna kaga badiyeen xolka wadanka england markii ugu dambeysay ay la ciyaariyeen xulka wadanka north macedonia markii ugu dambeysana xulka wadanka england ay booqanayeen garoonka ay ku ciyaaraan xulka wadanka north macedonia waxa ay ahayd lixdii september labada markaasina xulka wadanka england ayaa hal gooli waxba ku garaacay ninka lagu magacaabo crooch ciyaaryaakii la jiray ayaa goolkaasi guusha ka dhaliyay marka waa markii ugu dambeysay ciyaaryahankan ama xulka wadanka england uu soo booqdo eh, wadanka north macedonia markaasina lixdii septembar labada markaad eegto shan jeer ayay iska hor imaadeen xulka wadanka north macedonia iyo weliba xulka wadanka eh, lagu magacaabo eh, england england ayaa saddex jeer garaacay laba jeerna kamid a ah barbar ayaa la marka kulankaana muhiim ayuu noqon doonaa tali england halka waxa weeyaan xulka wadanka england iyagu markaan ay ku ciyaari karayaan shaxdan oo ciyaaryahanadu inta badan waxay doonayaan ciyaaryahanada kale fursada in la siiyo Eh, kayn kulanka lagu soo bilaabi doona maadaama isagu doonaya inuu taariikh u sameeyo kayn waa ciyaaryaanka ugu goolasha badan xulka wadanka england wuxuuna doonayaa xil ciyaareedkan inuu sii wacdareeyo sidoo kaleetana gooldhalinta yuroga markaa meel fiican uu ka gaaro inkastoo romelu lukaku sanadkan uu wacdareynayo haddaba eh, ciyaaryaankan lagu magacaabo harri kane xil ciyaareedkan sideed kulan ayuu ciyaaray dhammaan tartamada oo idil eh, england dhammaan kulamada sagaal gool ayuu dhaliyay laba goolna waa wacaawiyey markaad eegtana xulka wadanka england ciyaaryaankan lixdan gool ayuu sii maraya lixdan waa sideetan sideed kulan ugu ciyaaray xulka wadanka england lixdan gool ay u halka lix goolna uu caawiyey marka ciyaaryaankan innaba caadimaa caawa shaxda macquulka ay ku ciyaari karayaan waa shaxdan golaha bigford sidoo kale fikaya simori mahari magwaya iyo ninka lagu magacaabo gahi iyo tribier gonal galager iyo haderson iyo alexander arnold ay ku ciyaari karayaan halka eh, sidoo kaleetana ciyaaryaanka lagu magacaabo col belmer iyo kain iyo filfodin kulanka lagu soo bilaabi doono waa shahda macquulka xataa waxaa laga yaabaa ciyaaryahanada kale jaanis la siiyo sida ciyaaryahanka lagu magacaabo oli wetkenis iyo ciyaaryahanka kale ee aadka u khatarta badan ee lagu magacaabo jared bowen iyo xataa ciyaaryahanka lagu magacaabo rico lowis oo ka tirsan kooxda kubadda cagta masity waxaa yaabaa fursad in la siiyo xataa ciyaaryahanka arsenal ee golhayaha ee labaad ee ninka lagu magacaabo ramsadali isaguna waxaa laga yaabaa isaguna fursadiisii in la siiyo marka kulmada sareebka yuroga kulamada caawa jira waxaa ugu xiiso badan kan talyaaniga iyo ukrain iyo waliba xolka england iyo north macedonia sidoo kaleetana xolka wadanka denmark iyo waliba xolka wadanka north ireland iyaguna ay wada ciyaari doonaan halkaas sidoo kaleetana xulka san marin la yiraahdo iyo finland wada ciyaari doonaan marka dhammaan kulmadaasi waa kulamada caawa la ciyaari doono sareebka yuroga labada kun afar labaatanka ee lagu martigelin doono ama ka dhici doono wadanka jarmalka haddiinu eegnana yuroga aan idhaahdee koobka bundiyaalka dunida isreebkiisa qaarada africa ayaa la ciyaaraya xulka wadanka jabuuti ayaa iyagu kulankoodii labaad ay ciyaari doonaan koobka bundiyaalka dunida kaas oo dabcan isreebkiisii dabcan uu dhacayo ama uu socdaba xulka wadanka ganabis way la ciyaari doonaan xulka wadanka jabuuti hadaba jabuuti waxay doonayaan iyagu markii ugu horeysay taariikhda in markaa dabcan eh, kulankoodii isreebka ay badiyaan oo markii la eego oo waxay doonayaan in sanadkan ay wacdaro ka dhigaan inkastoo jabuuti kulankii ugu dambeeyaba lix gool lagu garaacay oo xulka wadanka egypti ay ku garaaceen lix gool laakiin waxay doonayaan in halkaa eh, guul ay ka qaataan haddaba macalinka xulka wadanka jabuuti ninka lagu magacaabo maxamed ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in eh, kulanka dabcan muhiim uu noqon doono sidoo kaleetana waxa uu sheegay in kulanka dabcan uu yahay kulan caalamiya ah, isagoo dabcan ciyaaryahanada jabuuti ugu baaqay inay markaasi waxdareeyaan jabuuti kulankii ugu dambeeyey waxa weyaan waxaa bahdilay oo xulka wadanka egypt ayaa lix gool ku dhuftay marka waxay doonayeen wadada guulaha inay kusoo laabtaan xulka wadanka jabuuti waxayna la ciyaari doonaan xulka wadanka ganebiso ganebiso markaad eegto dhammaan kulamadii ugu dambeysay shan kulan oo ay ciyaareen laba kulan ayay badiyeen kulankii ugu dambeeyay barbara ayay galeen halka laba kulanna la garaacay markii ugu horreysay taariikhda ayay wada ciyaari doonaan xulka wadanka ee jabuuti iyo xulka wadanka genebiso la yiraahdo haddaba ciyaaryahanada xulkaha wadanka genebiso iyaguna waxay kamid yihiin ciyaaryahanada aada u khatar badan oo waxa weeyaan waxay caanka yihiin qaarada yurub oo inta badan ciyaaryahanada aada iyo aad u khatar badiyeen waxaa jira ciyaaryahan aada u khatar badan oo horyaalka bermeliga ka ciyaara ninka lagu magacaabo bertrand troro oo u ciyaara kooxda kubadda cagta astafilla ciyaaryaankan waxa uu ka ciyaaraa weerarka oo ciyaaryaankan torer ayaa la oo wuxuu ka tirsan yahay kooxda kubadda cagta astafilla sidoo kaleeto waxaa ka hor imaan doona ciyaaryahan kaleeto aad u qatar badan ninka lagu magacaabo maxamed konate isaguna waxa uu ka tirsan yahay ciyaaryahaanada ugu khatarta badan kooxda kubadda cagta ee akmat oo dabcan ciyaaryahankan uu ka mid yahay sidoo kaleeto waxaa jira ciyaaryahan kaleeto aada u khatar badan oo isaguna waxa weeyaan benmus u ciyaara waana ninka lagu magacaabo abubakar ciyaaryahankan waxa uu ka mid yahay ciyaaryahanada u khatarta badan kooxda kubadda cagta benmus marka waxaa la yidhaahdaa magaciisa caadiga ama dango abubakar ayaa la yidhahdaa marka ciyaaryahankan isaguna kulanka ayuu ka hor imaan doonaa caawa ama anirada kulanka galabka ee jabuuti weliba xulka wadanka lagu magacaabo genebis ay ciyaari doonaan hadaba jabuuti iyaguna waxaa jira ciyaaryahaan aad u khatar badan oo ay sida eh, ciyaaryahaanada weerarka ugu ciyaara xulka wadanka jabuuti waa ninka lagu magacaabo mahdi xuseen oo isaguna kamid a ah ciyaaryahanada ugu khatarta badan sidoo kale waxaa jira ciyaaryahan lagu magacaabo suleymaan oo isagana weerarka ugu ciyaara waxaa jira ciyaaryahan kaleeto aad u khatar badan oo isagana weeraryahaan ah oo waxaa la yidhaahdaa eh, wadanka jabuuti ayuu kasoo jeeda waxaa la yidhahdaa gabriel dasie waa mid kamid a ah ciyaaryahanada ugu muhiimsan xulkaha wadanka Djibouti waxaa jira kabtanka isagana waa ciyaaryahan aad u aad u khatar badan waxa uu jira eh, soddon iyo kow sano waxaa la yidhahdaa xamse cabdi isaguna waxa weeyaan waynu arki doonaa haddii caawa ama galabkay wacdareen doonaan kulanka xisaab badan ee Guinea Bissau iyo weliba xulka wadanka Djibouti ay wada ciyaari doonaan silsila kulamada ee la ciyaari doona ee qaarada afrika ee yuroga ama mundiyaalka dunida sreebkiisi waxaa wada ciyaari doona xulka wadanka liberia iyo weliba xulka wadanka equatorial gani kulankaana kulan muhiim ayuu u noqon doona laba jeer ayay kulmeen labadan wadan hal jeer waxaa badisay oo hal jeer guul markaa gaadhay xulka wadanka equatorial gani halka kulan kaleetana barbara la galay sidoo kaleeto kulamada kale jira waa kulanka gambia iyo weliba xulka wadanka efracost oo dhex doono labadan wadan iyagoona saddex jeer ay kulmeen laba jeer kamid ah xulka wadanka ee lagu magacaabo evercost ayaa laba guuldaro dusha u saariyay xulka wadanka gambina iyagona hal jeer ay badiyeen laakiin xulka wadanka evercost inaba caadi ma ah kulankii ugu dambeeyey ay ciyaareen waxay sagaal gool ku dhufteen xulka wadanka seychelles evercost waxa weyaan inaba caadi ma ah ciyaaryahaan aada u khatar badan ay sida ciyaaryahanka lagu magacaabo sebastian haller sidoo kaleeto kariim konote ciyaaryahankan nilanka hore lagu magacaabo karim ganoti waa mid kamid a ah ciyaaryahanada ugu muhiimsan ee xulka wadanka evercost marka ciyaaryahankan wuxuu ka tirsan yahay kooxda kubadda cagta zelisburg waana ciyaaryahaan aada u wacdareynaya xilli ciyaareedkan kow iyo labaatan kulana xilli ciyaareedkan uu ciyaaray xulka ama kooxda kubadda cagta zelisburg toban gool ayuu u dhaliyey isagoo dabcan eh, isaguna kulankii ugu horreysayba eh, uu u ciyaaray xulka wadanka evercost eh, waweyaan oo kulan toos lagu soo bilaabo laba gool ayuu dhaliyey laba goolna waa uu caawiyay marka ciyaaryahankan inaba caadi ma aha isagu waa sagaal iyo toban jir waxa uu dhashay koo iyo labaatankii maash labada kun iyo waxaana lagu magacaabo karim gonote waana ciyaaryahaan aad u khatar badan marka kooxda badan ayaa doondoonaya sida kooxda kubadda cagta united iyo chelsea iyo kooxda kubadda cagta arsenal ayaa kamid mid ah ciyaaryahankan innaba caadi maaha waxaa lagu heli karayaa lacag dhan eh, shan iyo toban milyan ilaa labaatan milyan ayaa lagu heli karayaa marka ciyaaryahankan innaba caadi maaha horyaalka aada iyo aad ayay u wacdareynaya oo kooxda kubadda cagta zilsburg ayuu ka wacdareynaya waana horyaalka lagu magacaabo australian bundusligaha xil ciyaareedkan toban gool ayuu siiyey isagoo dabcan kow iyo labaatan kulan uu ciyaaray kooxdiisa zilsburg sidoo kaleeto waxaa jira ciyaaryahan kaleeta aad u khatar badan ninka lagu magacaabo seko vavana iyo ibrahim zangara zangara wuxuu ka tirsan yahay koxda kubadda cagta northern forest sidoo kaleeto franka kiesa ayaa kamid ah sidoo kaleeto waxaa kamid ah ninka lagu magacaabo zimon adingara oo ka tirsan koxda kubadda cagta brighton sidoo kaleeto waxaa jira ciyaaryahaano kaleeta aad u khatar badan marka evergost sanadkan aad iday u waxdaranayaan gruubkooda ama gruubka ay ku jiraan xulka wadanka evergost waa group f groupkan f warkaos ayaa hogaaminay saddex dhibcood burundi iyaguna waxay leeyihiin saddex dhibcood gaabon saddex dhibcood gambia iyo kenya iyo waliba xolka wadanka seychelles iyagana wax dhibic ma laha oo kulankii ugu dambeeyey waa la garaacay haddaba xolka wadanka farcos shantii kun ugu dambeysay laba jeer ayuu badiyey laba jeerna barbaro ayuu galay hal jeer ayaa la garaacay markii ugu dambeysay uu guuldaro qaato xolka wadanka farcos waxa uu ahaa eh, toddoba iyo tobanka markaasina xulka wadanka zambia ayaa ku garaacay xulka wadanka evercost kulan markaasi dabcan muhiim ah oo dabcan kulanka uu ciyaaryahaanada aadka u khatarta badan ay wacdanayeen ee xulka wadanka zambia marka caawana gambia ayay la ciyaari doonaan evercost iyo gambia waa kulan kaleeto oo xiiso badan sidoo kaleeto waxaa jira kulan kaleeto aada u khatar badan waana kulanka caawa dhexmari doona xuralka kenya iyo weliba xulka segels hadaba kulanka muhiim ayuu noqon doonaa kenya saddexdii kulan ugu dambeysay eh, la ciyaareen eh, xulka wadanka seychelles la yiraahdo ama jasiiradda seychelles laba kulan ama saddexda kulan ugu dambeysayba saddexda kulan way ka badiyeen mar labaiyo hal mar saddex iyo waxba mar afar iyo waxba marka kenya iyaguna waxa weeyaan eh, waxay doonayaan inay markaas dabcan guul gaaraan kulankii ugu dambeeyay kenya ay ciyaareen oo waa laga raacay oo saddex dhibcood ayaa laga qaatay mar iyaguna waxay doonayaan guushoodii ugu horeysay xilli ciyaareedkan inay ka gaaraan iyadoona xulka wadanka gaaboon laba gool iyo halka ama laba gool iyo hal guuldaro dushay u saariyeen layo tobankii novembar toddobaadkii hore markaasina kenya ayaa dabcan la garaacay laakiin caawo kenya waxay doonayaan inay markaa guushoodii ugu horeysay iyaguna ay gaaraan haddaynu eegnana xulka wadanka beljimka iyaguna way wacdaranayaan shan gool ay ku garaaceen xulka wadanka azerbaijan dhumeyl lukaku ayaa afar gool leeliyey isagoo dabcan eh, isagu waxa weeyaan wacdareeyey kulankii xalay dhumeyl lukaku marka uu ciyaaraya xolka wadanka belgiumka inaba caadi maaha belgiumka xilli ciyaareedkan waxay ka mid yihiin wadamada eh, ambitika ah oo xilli ciyaareedkan aan guuldarada kala kulmin eh, kooxaha kale ama eh, xulalka kale xilli ciyaareedkan xulka wadanka belgiumka sideed kulan oo ciyaarey lix kulan ayuu badiyay laba kulan barbaro laba gool ayay ku dhaliyeen sideed kulan oo ay ciyaareen marka romel lukaku ayaa xilli ciyaareed qurux badan ku qaadanaya belgiumka markaad eegto sanadkan isaga ayaa ah ciyaaryahanka hogaaminaya gool dhalinta isreebka yuuroga labada kun afar labaatanka xilli ciyaareedkan sagaal kulan uu u ciyaaray ama sideed kulan ayuu u ciyaaray eh, xulka wadanka eh, belgiumka lukaku afar iyo toban gool ayuu siiyey marka inaba caadi maaha rumelow lukaku waxaana uu ka mid yahay ciyaaryahanka ama mid kamid a ah ciyaaryahan ugu khatarta badan waana ninka hogaaminaya gooldalinta belgiumka eh, boqol iyo saddex kulan uu u ciyaaray xulka wadanka belgiumka sideetan iyo saddex gool ayuu u halka saddex goolna uu u caawiyey romelo isagu inta badan wuxuu jecelyahay markii belgiumka u ciyaariy wadankiisa ciyaaryahaano khatar badan ayay haystaa belgiumka sida ciyaaryahanka lagu magaca abdirasaad sidoo kale bakayoke stagney sidoo kale jermi duku oo ka tirsan kooxda kubadda cagta mancity ciyaaryahaano aada u khatar badan ayaa jooga marka waxa weeyaan kooxda ama xulka wadanka ee lagu magacaabo belgiumka aad iyo aad ay u wacdareynayaan dhanka kaleetana haddiinu eegno serbiya iyaguna barbare la galeen xulka wadanka belgeria halka hungary iyaguna waxa weeyaan iyagu ay badiyeen sidoo kaleetana sweden ayay laba gool iyo waxba ay ku garaaceen xulka wadanka estonia halka scotland iyo weliba norweyna kulan xiiso badan uu dhexmaray barbare ay ku heshiiyeen saddex gool iyo hal ay ku garaaceen xulka wadanka spain xulka lagu magacaabay georgia bortuqiiskana iyaguna guul ayay gaareen oo laba gool iyo waxba ay ku garaaceen xulka wadanka ireland Magic System, Revoile, Cherokee. Hey weli waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka ciyaaraha duur idaacadda kulmiye magaalada muqdisho dhegeystayaal markana hadii aynu eegnana wararka ku saabsan kooxda kubadda cagta united gaar ahaan ciyaaryahanka lagu magacaabo bruno fernandes kabtanka kooxda kubadda cagta ma united ee bruno fernandes ayaa muujiyay rabitaankiisii ku aadan in oo trafood ama kooxda kubadda cagta ma united la keeno xidig markaasi dabcan muhiima oo banfiika u ciyaara waana ciyaaryahaan aada u khatar badan haddaba ciyaaryahanka uu doonayo bruno fernandes in la keeno koox kubadda cagta united waa ciyaaryahan sagaal iyo jira waxaana uu ciyaara koox kubadda cagta benfica waxaana lagu magacaaba ciyaaryahankan joa naves joa naves waa sagaal iyo jir waxa uu dhaliyey goolal sidoo kaleetana waxa uu caawiyey goolal badan marka united waxaa laleeyahay waxay baadigoobaysaa ama ay raadinaysaa ciyaaryahaan qadkeeda dhexe marka ugu yaraan xil ciyaareedkii toban gool dhalin karaya sidoo kaleetana toban gool caawin karaya bruno fernandes waa mid ka mid a ah ciyaaryahanada ugu muhiimsan kooxa ah kubadda cagta united waxa uu shaaca ka qaaday in ciyaaryahankan lagu magacaabo eh, jowow nafas la keeno kooxa kubadda united wuxuu leeyahay ciyaaryahankan waa sagaal iyo jir tayo fiican ayuu leeyahay waxaan aaminsanahay haddii la keeno kooxa kubadda united in wiilkan ay wax badan u qaban doono aniga ahaanteeda haddii la dhihi lahaa ciyaaryahankii ayaa jeclaan lahayd in la keeno waxaa dalban lahaa ciyaaryahanka banfiga u ciyaaraha jowow nafas la ayuu yidhi bruno fernandes oo shaxa ka qaaday in ciyaaryahankan mustaqbal uu yahay ciyaaryahan aada u khatar badan u yahay hadaba sidaa laga soo xigtay wariyaha weyn ee lagu magacaabo fabrizio romano united ayaa eh, indhaindhayaal u dirtay eh, xidigan qadka dhexe si markaas dabcan ciyaaryahankan loo daawado qaabkiisa ay weliba tayadu leeyahay kabtanka kooxda kubadda cagta united bruno fernandes ayaana haatan sheegay in kooxda kubadda united dabcan mustaqbal fiican ay gacanta ku dhigi karayso haddii ay wiilkan gacanta ku wuxuu leeyahay waa jeclaan lahaa in isaga uu dabcan yimaado koox kubadda cagta united wuxuu leeyahay tayo sare laakiin waxay ku xiran tahay doorashada jawow inuu doorto koox kubadda cagta united ama inuu koox kaleeto doorto waa weyn laakiin waxay ku xiran tahay uu leeyahay fikradaha tababaraha mustaqbal fiican ayuu ku yeelan doonaa kooxda kubadda cagta united haddii la keeno ciyaaryahaankan ayuu shaaca ka qaaday kabtan bruno fernandes sidoo kaleeto kooxda kubadda cagta munited keliya ma doonayaan ciyaaryahaan qadaxa waxay doonayaan waryahaan waxaana la aaminsan yahay kooxda kubadda cagta munited laba waryahaan inay dabcan ay baadigoobi karayaan ama ay doonayaan waxaa leeyahay kan koowaad waa ciyaaryaanka lagu magacaabo evan frogson ciyaaryahankan wuxuu ciyaara kooxda kubadda cagta breyton waa sagaal iyo sir jir aad u khatar badan xil ciyaareedkan waxa uu ka mid yahay eh, ciyaaryahanada haatiriga ka dhaliya horyaalka bermaliga ninka lagu magacaabo ferogson iyo weliba ciyaaryahanada kale sida haalan iyo jackson iyo son iyo markaa dhammaan ciyaaryahanadaas waxay kamid yihiin ciyaaryahanada xilli ciyaareedkan hadii ku tuurtay marka kooxda kubadda cagta united waxaa loo sheegay in ciyaaryahankan ay ku heli karayaan lacag dhan afartan milyan kooxda kubadda cagta brighton waxay diyaar u tahay in ciyaaryahankan gebi ahaanba ay markaasi iska si lacag fiican ay uga macaashaan tobabaraha kooxda kubadda cagta united sidoo kaleet waxaa loogu baaqay inuu keensado difaac marka la eego ee eh, lambarka labaad ka ciyaara ama duwaha loo yaqaano inta badan wambisaka waa eh, ciyaaryahan aad u khatar badan laakiin waxaa la aaminsan yahay eh, ninka loogu magacaabo wambisaka in ciyaaryahaankan tayadiisa wanagsanta lakiin inta badan waxa weyaan goolasha uusan goolal caawin uusan asistigiisii ama caawintiisii aysan wanaagsaneen marka sidoo kaleeto waa ciyaaryahan dhaawaclaa marka waxaa loogu baaqaya ma united in ciyaaryahaan difaaca dabcan duwaha la yiraahdo ee ka ciyaari karaya marka way u baahan yihiin dambeedka midig inay soo qaataan kooxda kubadda cagta united united marka waxaa loogu baaqay saddex ciyaaryahaan ay keensadaan difaac sidoo kaleetana ciyaaryahaan eh, fursad abuuraa oo inta badan banooniyada caawiya sidoo kaleet dhaliya sida bruno fernandes oo kale sidoo kaleeta wariyahan dhammaystiran sida ciyaaryahanka ee eh, lagu magacaabo eh, inkastoo hojeland uu yahay ciyaaryahan aad u khatarma lakin waxaa leeyahay waxay doonayaan ciyaaryahan kaleeto oo hojeland maadaama wiilda ayanu yahay ciyaaryahan kaleeto ayay doonayaan ay ku ilaaliyaan maadaama marshal iyo weliba ciyaaryahaano kaleeto ay ka tegi doonaan kooxda kubadda cagta ee man united dhanka kaleetan haddiinu eegnana kooxda kubadda cagta liverpool iyaguna waxay doonayaan markaas oo kilibsiga in ciyaaryahaano markaas muhiim ay kasoo qaataan waxaan la aaminsan yahay liverpool ayaa lagu soo waramayaa inay eh, dabcan isha ku hayso saxiixa xidiga garabka ugu ciyaara kooxda cagta barsha ninka lagu magacaabo rafina iyagoo dabcan eh, ka doonaya heshiis isdhaafsi ah oo bedelasha waxay iyagu ka doonayaan ninka lagu magacaabo luis dias laakiin taageerayaasha kooxda kubadda cagta liverpool kuma faraxsana in luis dias waxa weyaan uu ku biiro baarsha kadibna rafiin ay soo qaataan dias ayaa wacdaro ka dhigay kooxda kubadda cagta liverpool tan iyo markii uu kusoo biiray waxaana uu ka mid noqday xidigaha ugu muhiimsan kooxda yordan colobe luis dias ayaa lala xiriirinayay kooxda kubadda cagta baarsha iyadoo uu aabaha uu dhalay xidigan uu shaaca ka qaaday inuu wiilkiisii uu kuryoonayay weligiisaba ama uu doonayay mustaqbalka inuu ku biiro haddaba sida lagaga soo xigtay wargeyska lagu magacaabo features waa koox kubadda cagta didis waxay ka fiirsanaysaa inay u dhaqdhaqaaqdo ama inay eegto saxiixa xidigar fina la yidhaahdo iyada oo kooxda uu coloob uu markaasi dabcan wiilkan isagu haddii lacala luis dias uu ka tago kooxda kubadda cagta barsha anirada kooxda kubadda cagta liverpool ee ciyaaryaankan ay gacanta ku dhigi karayaan dias ayaa liverpool kaga soo biray kooxda kubadda cagta borto waxaana tan iyo markaasi uu u saftay lixdani ko kulan kooxda waxa uu dabcan u dhaliyay shan gool isagoona sagaal kale tacaawiin uu sameeyey marka hidyaankan aad aad u khatar badan yaha marka waxaa leeyahay liverpool waxaa macquul ah in haddii markii ay waayaan ama haddii ay waayaan lusdiyaas mustaqbalka inay rafinha ay ku bedelan karayaan Hey! dhanka kaleetana haddii aynu eegnana kooxda kubadda cagta barcelona war xun ayaa oo soo baxaya ciyaaryaanka lagu magacaabo gafi ayaa dhaawac soo gaaray kooxda cagta barcelona warka uu xun waxa uu yahay in kulamada eh, dabcan xulalka eh, dabcan uu ku dhaawacmay ciyaaryaanka lagu magacaabo gafi xidigan daayada yar ayaa eh, dabcan la bedelay keliya afar daqiiqo markii ay socotay ciyaarta xulka wadanka sbain ee la ciyaareysa xulka wadanka georgia xidigan kooxda kubadda cagta barcelona ayaa dabcan laleeyahay waxaa soo gaaray dhaawac xidigan dadayar ayaana u muuqday mid markaasi uu soo gaaray dhaawac halisa dhanka jilibka isagoo markiiba eh, dabcan eh, la qabtay oo waxaweya gebiahaanba eh, garoonka laga saaray kooxda kubadda cagta barcelona waxay ka walaacsan tahay xaalada ciyaaryahaankan tababaraha kooxda kubadda cagta ee barcelona shafi hernandesna waa uu ka xun yahay haatan barcelona waxay sugaysaa baaritaanka xidiga gaafi la ihaahdo ee lagu sameyn doono saacadaha soo socda laakiin dhaawaca soo gaaray waxay ka dhigan tahay in ciyaaryahaankan waxaweyaan halis weyn ku jiro oo waxaa macquul ah in shan bilood ilaa iyo lix bil uu garoomada kuwa ka maqnaan doono inkastoo laakiin waa saadaalin weya laakiin weli lama sheegin eh, inta ciyaaryahaankan uu garoomada uu ka maqnaan doono dhanka kaleetana liverpool iyo weliba mansity weli waxay ku dagaalamayaan ciyaaryahanka lagu magacaabo lerosaney haddaba lerosaney ayaa sheegay inuusan xiiso u qabin inuu go-aan ka gaaro mustaqbalkiisa haatan laakiin waxa uu soo jeediyey inuu doonayo inuu sii joogo kooxda kubadda cagta bayr munige xidigan garabka ka ciyaara ayaa lala xiriirinayay inuu ku laabanayo horyaalka bermeliga waxaana lala xiriirinayay kooxda kubadda cagta mancity weliba kooxda kubadda cagta liverpool isagoo lix gool kula galay sideed iyo kulan tartamada oo idil si eh, ninka lagu magacaabo sani waxa ka mid yahay xidigaha ugu muhiimsan kooxda kubadda cagta bayer munich ee thomas tuqel uu macalin yahay kooxda kubadda cagta barcelona anidada kooxda kubadda cagta mancity iyo weliba liverpool ayaa ka mid ah kooxaa doondoonaya ciyaaryahankan haddaba waxaa leeyahay xiryaankan oo hadda sideed toban bilood ay ka dhiman tahay heshiiskiisa kooxda waxaa jira horar sheegaya inuu isaga tegi doono kooxda kubadda cagta bayer munig xilli uu ku sugnaa waajibaadkiisa xolka qarankiisa germany saaney ayaa wax lagu weydiiyey mustaqbalkiisa waxaana uu sheegay inuu ku faraxsan yahay inuu sii joogo kooxda kubadda cagta bayer munig wuxuu leeyahay weli kama fikrin mustaqbalkayga ayuu yidhi kooxdu waxay doonaysaa in wadahadallo ay ila yeeshaan laakiin wakhtigan waxa aan doonayaa inaan diyaradda saaro xilli ciyaareedkan bayer munijna weli waa meesha aan doonayo inaan sii joogo ayuu yidhi ciyaaryahaankan aadka u khatarta badan sahney hadaba kooxda kubadda cagta liverpool waxay ka cabsanayaan in xilli ciyaareedka soo socda haddii saalax uu ka tago dabcan waxaa leeyahay bedelkiisii way u baahan yihiin marka bedelka keliya saalax waxaa la aaminsan yahay sani inuu yahay marka sani ugu yaraan shan sano iyo afar sano ay ku xamaalan karayaan kooxda kubadda cagta liverpool sani waa ciyaaryahan aad u khatar badan marka waxaa isku haya kooxda kubadda cagta liverpool iyo waliba kooxda kubadda cagta macity isagu waxa uu shaha ka qaaday in uu doonayo kooxda kubadda cagta bayer mulich in uu sii joogo waa hagaag dhegeystayaal guud ahaan barnaamijka ciyaaraha dor idaacadda kulmi magaalada muqdisho intaan idin kusoo gabagabeynaya